sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waalcalama mnac sarfahu murakaban tarkiiba masdi naxwi macdi kariba kadaaka xawi zaa'iday faclaana ka gadafaana wa ka isbihaana <coughs> kadaa mu'anahun bihaa'in mudlaqa wa shardu manci ilcaari kownuhu irtaqaa fowqa halaai aw kajuura aw saqar aw zaydin isma imra'atin lasma dakar wajaani fi lcadiimi tadkiiran sabaq wacujmatan kahinda walmancu axaq waalcajamiyu lwadci watacriifi mac zaydin cala athalaati sarfuhum tanac kadaaka duu wasnin yakhusu alficla ow gaalibin kaaxmadin wayaclaa wamaa yasiiru caalaman min dii alif zidat liilxaqin falaysa yansarif waalcaalama mnac sarfahu in cudila kafuuca litawkiidi aw kahuucala waalcadlu watacriifu maanica saxar idaa bihi tacyiinu qasdan yuctabar waalcalama waqsidu qasad alcalama calamu qasad imnac manci sarfahu calamka sarfintiisa manci murakaban xaaluu yahay mid la isa saaray tarkiiba masjin isku barax tarkiibkii naxwu macdii kariba weeye waxaan ku soo jirnay maa laa yansarif waxaan soo sheegnay cillooyinka sarfiga manciyaa laba qeyb ayay u qaybsamayaan cillooyin mid mid sarfiga mancintii ugu filan siiqatu muntahaaljumuuciya alifutacniid ayay ahaayeen iyo cillooyin laba isu kaashanayo sarfiga marka ay mancinayaan labada cillee iskaashanaya sarfiga wada mancinaya mid waa inay sifo tahay iyo cillo kale ama calam iyo cillo kale sifada cillooyinkii la mancinayey ayuu ka soo baxay musanifkuu soo sheegay saddex cilay ahaayeen wasnulficli ziyaadatu alif wanuun iyo waxaa la mancinayey wasnuficli iyo ziyaadatu alif wanuun iyo cadli saddexdaa ayaa sifada la mancinayey saddexdaa waa ka soo baxnay waxaa kaloon ka soo baxnay labadii cille mid walba goonideeda sarfiga mancintii ugu fileeya alifutaaniif iyo siiqatu muntaha weeye cilooyinkii calamka la mancinayuu halka ka bilaabayaa musanifka cilooyinka calamka la manciyaa waa toddoba cilla lix cilla kutubtii hore ayaan ku soo marnay hal cillu ku siyaadiyey musanifka alfulilxaaq maqsuuro ah iyo calabnimo haddii ay isu yimaadaan malayansarif ayuu noqonayaa iyo lixdii horoon caadi u soo mari jirnay lixdii cilla ayuu bilaabay cillada u horeeya calamka la mancinay waa tarkiib masji ah ismiga hadduu murakab noqdo tarkiib masji calamna yahay maalan yansarif ayuu noqonayaa sarfiga waxaa ka mancinaya calamnimada iyo tarkiibka masjiga ah bishardi waa inaan weyhi lagu khatimin weyhi haddii lagu khatimo mebni buu noqonay waa annagii horey usoo sheegnay walcalama min baabi alishtiqaal caamil maxduufa isla markaana eh, maqaamka laga garanayo ayaa ku camalfalayaan eh, waajibnimada loo nasbiyey eh, loo xadfay sarfahuda ayay ku mashquushay oo ismi daahira imnac oo ficlu amara ah. <coughs> macnihiina wuxuu noqonayaa waqsid ilcalama calam u qasad imnac manci sarfahu calamka sarfintii manci murakaban xaal uu yahay mid la isa saaray tarkiiba masjin isku barax tarkiibkii naxwi macdii kariba weeye kadaaka kaa ayuu la mid yahay xaawi zaa'iday faclaana calamun calam calamka oo xaawi zaa'iday faclaana faclaan labadiisa zaa'id koobay ka khadafaa wa ka isbihaan weeye cilada labaad ee calamka la mancini waa ziyaadatu alif wanuun iyo calamnimo haddii ay isu yimaadaan ismiga maa laa yansarif ayuu noqoni sifada waxaa shardi ahayd calaa wasni faclaan inay ku timaado calamkaste shardi ma aha faclaan iyo ficlaan iyo fuclaan iyo facalaan iyo siduu doonaaba ha ku yimaado marba calam haddii uu yahay ziyaadatu alif wanuunna wata ismiga maa laa yansarif ayuu noqoni sida khadafaan iyo asbahaan iyo najraan iyo cuhmaan iyo wixii la mid ah kadaaka kaa ayuu la mid yahay xaawi zaa'iday faclaana calamun calamka oo xaawi zaa'iday faclaana faclaan labadiisa zaa'id koobay ka khadafaan oo qabiilo magaceeda wa ka asbahaan oo magaalo magaceedoo eeraan ku taalla asbahaan isbahaan isbihaan isbihaan oo fa laga dhigo waxo dhan waa la sheegaa كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو صقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر وجهان في العديم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق kadaaka kaa ayuu la mid yahay mu'anahun mid lagu ta'niisiyey bihaa'in muطlaqan xaaluu yahay mid la iطlaaqay wa sharطu manci lcaari haada midka ka qaawan shardigii kownuhu ahaanshihii weeye irtaqaa mid ka fuulay waa inuu yahay fowqa alaain saddex dushooda waa inuu fuula ow ka juura mila juura ama juuroo kale waa inuu yahay ow saqara saqaroo kale waa inuu yahay ow zaydin ama zayd waa inuu yahay isma mra'atin haweenay magaceeda xaal uu yahay lasma dakarinin magicii xaal uusan ahayn wajhaani laba wajkaa inaani waxay ku sugan yihiin filcadimi kii waaye tadkiiran mudakernimo sabaqa horreeyey iyo wacujbatan cajaminimo ka hindo weeye walmancu mancigaana axaqu xaqnimo badan oo fiican cillada saddexaad ee calamka sarfiga la mancini waa ta'niis ta'niiska calamka la manciyaa labuu u qaybsamaa ta'niisun bitaa'i iyo ta'niisun bilmacnaa ta'niisun bilalifi keligii ayaa sarfiga mancintii ku filla ta'niisun bitaa'i muطlaqan ayuu calamka sarfiga la mancini muطlaqna waxaa loo jeedaa muطlaqa sidiisaba waxaa la yidhaahdaa laaxiq iyo saabiq midubaa fasira yacnii waxa laga idlaaqaya wax horay lagu soo sheegay weeye ama wax hadda kadib la sheegi doono weeye waxaa laga idlaaqayaa ee ta'niidka macnawiga ah shuruuda loo shardinayaa yuu mudlaqiyaho laga idlaaqay oo ismigaa ulaai ha noqdo ha ka badnaado dhexda ha ka xarkaysnaado yuuse ka xarakaysnaanin mudakar magaca u noqdo mu'anas magaca u noqdo midkuu doonaaba ha noqdo marba ta haddii uu wato calabnimana ay u weheliso ismigaa maa la yansarif ayuu noqonayaa sida faatimatu hubatu xamsatu iyo wixii la mid ah waa yahay ta'niidka bilmacnaa haddii uu yahay bilmacnaa waxaa loo jeedaa ismiga calaamatu ta'niid ma wato alifu ta'niid iyo taa u ta'niid midana ma wato laakiin musamaha magaca iskale ayaa mu'anasa magaca cidda iskale ayaa mu'anasa ismigaa ta'niidkaas macnawiga ku sugan wuxuu la mancinayaa calamnima laakiin shuruud buu leeyahay shuruudii ilaa mutamiminkaan ku soo mari jirnay afar shardi oo isdabataallo wey isdabataallo waa la fahmaya wax loo jeeda kolba midaa la shardinayaa kaa haddii la waaya mid kale la shardini ee afarta shardi inay halmal ku kulantaa laazim ma ah afarta shardiya la shardinayo shardiga u hore ismiga mu'anadka magaca u ah isla markaana calaamad aan wadanin saddex xaraf waa inuu ka badan yahay oo zaynab iyo sucaade iyo wixii la mid ee ah waa inuu yahay shardigaa haddii la waayo oo ulaai buu noqday dhexda waa inuu ka xarakaysan yahay oo dhexda waa inuusan ka reebaneenoo dhexda waa inuu ka xarakaysan yahay hindun iyaa la diidan yahay dacdun oo kale waa inuusan ahayn hadduu dhexda ka xarakoobi waayo shardigii hore waa la waayo ulaai wuu ka badnaan waaye ulaai weeye shardigii labaadna waa la waayo dhexduu ka xarakdhexduu eh, ka reeban yahay wuu ka xarakoobi waayo ismi cajami uu lahaan jiray carab loo soo raray waa inuu yahay sida juuro iyo balkho magaalooyin magacooda ah shardigaa saddexaad haddii la waayo ismi mudakar uu lahaan jiray oo mu'anah loo soo raray waa inuu yahay sidaa zayd ood islaamku magacowday afartaa shardi afartaba haddii la waayo ismiga sarfi iyo cadamu sarfi labadaba waa ku bannaan yahay cadamu sarfi ayaana fiican oo hindu in la yidhaahdaa waxay ka fiican tahay hindun in la yidhaahdo munsarif laga dhigo lam tatalafac bifadli mi'zariha dacdun walam tusqa dacdun fi lculabi walam tusqa dacdu fi lculabi beydka waxaan ku soo marnay qadriga yacnii waa ismigii shuruuda laga waayey beydkaa laba jeer ayuu ku sheegay shaacirka mar munsarif marna maa laa yansarif lam tatalafac bifadli mi'sariha dacdun wuu tanwiiniyey walam tusqa dacdu fi lculabi dacduda dambena maa laa yansarif ayuu ka dhigay jaaza wajaaza maa laa yansarifnimadaana fiican kadaaka kaa ayuu la mid yahay mu'anahun mid lagu ta'niisiyey bihaa'in ha lagu ta'niisiyey muطlaqan xaaluu yahay mid la iطlaaqayo shuruudda soo socota ayaa laga iطlaaqi wa sharطu manci lcaari hada kii ka qaawanaa shardigii sharطu manci lcaari hada kii ka qaawanaa sarfi udiidadii udiiddadii shardigii kownuhu ahaanshihii weeye irtaqaa mid ka fuulay waa inuu yahay fowqa alaai saddex dushooda waa inuu fuulaayo rubaaci iyo wax ka badan waa inuu noqdaa ow ka juura ama juuro waa inuu la mid yahay oo ismi cajami uu lahaan jiro carab soo raratay waa inuu yahay ow saqara ama saqara waa inuu yahay oo ulaai muxarakalwasat waa inuu noqdaa ow zaydin ama zayd waa inuu yahay isma mra'atin haweenay magaceed xaal uu yahay lasma dakarin mudakar magicii xaal uusan ahayn oo ismi nin uu lahaan jiro haweenay loo soo raray wajhaani laba waj kaa'inaani waxay ku sugan yihiin filcaadimi kii waayey tadkiiran mudakarnimo tadkiirkaoo sabaqa horreeyey iyo wa cujbatan cajaminimo waaye ka hindo weeye walmancu sarfiga in loo diidaana axaqu xaqnimo badan waalcajamiyu lwadci watacriifi maca zaydin cala alaai sarfuhum tanac waalcajamiyu lwadci dejintiisa kay cajamiga tahay iyo watacriifi macrifanimadiis mac zaydin ka badasho lala qabo cala alaai saddex uu ka bato sarfuhu imtanaca sarfigiisa u mancoonaaday cillada afraad ee sarfiga calamka la mancini waa cajaminimo cajaminimo iyo calamnimo haddii ay isu yimaadaan ismiga baa la layansarif buu noqoni cajaminimada laba shardi ayaa la shardinay labada shardiba musanif matniguu saaray walcajamiyu lwadci watacriif shardiga hore ismigaan mac zaydin calaa alaai ismiga hore tacriif cajamiga waa inuu macrifo ku ahaan jiro walcajamiyu lwadci watacriifi macrifanimadiisa waa inay wadci ahayd oo cajamigii waa inay macrifo u ku ahaa ismiga yacnii cajamigu calamnimo waa inay u isticmaali jireen shardi weyn shardiga labaad mac zaydin calaa alaai saddex xaraf waa inuu ka badan yahay nuuxun luuطun oo kale waa inuusan ahayn labadaa shardi marka la helo ismiga ma layansarif buu noqonayaa calamnimo haddii ay la kulanto cajaminimo iyo calamnimo isu yimid ayaa sarfiga mancini calamnimadana laba shar cajaminimadana laba shardi ayaa la shardini cajamigii waa inuu calam ku ahaan jiray saddex xarafna waa inuu ka badan yahay intaasuu ku wada walcajamiyulwadci dejintiisa kay cajamiga tahay iyo watacriifi macrifanimadiisa kay cajamiga tahay maca zaydin ka badasho lala qabo cala alaai saddex uu ka batay maceeda ayuu cajamiyulwadci yahay sarfuhu kaa sarfintii imtanaca wuu mancuunaaday kadaaka duu wasnin yakhusu lficla ow haalibin kaahmadin wayaclaa kadaaka kaa ayuu la mid yahay calamun calamka oo duu wasnin wasan u saaxiiba wasanka oo yakhusu khasisaya alficla ficli khasisaya ow haalibin ama ficli haalib ku ah ka axmedin wayaclaa weeye cillada shanaad ee calamka sarfiga la mancini waa wasnulficli calamnimo iyo wasnulficli haddii ay isu yimaadaan ismigii maa laa yansarif ayuu noqoni wasnulficliga calamka la manciyaana labuu u qaybsamaa wasnun khaasun bilficli ismigii ayaa wuxuu ku yimid wasan ficli u khaasa ismigaa maa laa yansarif ayuu noqoni waana calamnimo haddii ay la kulanto waana bilaa shardi wax loo shardinayaa ma jiro wasnu ficliga labaadna ismiga wuxuu ku yimid wasan ismiga iyo ficliga ay wada leeyihiin mushtaraka isna maa laa yansarif buu noqonaya calamnimo haddii ay la kulanto laakiin shardi buu leeyahay shardigaasi waa ziyaadadii xuruufu anaytu ismiga waa inuu awalka ku wataa wasnulficligoo labadaa u qaybsamay calamkay la mancinayaan labada wasnulficligu u qaybsamayaa wasan khaas ficliga ku ah ismiga inuu ku yimaado waxaa isweydiina wasan ismiga khaas ku ah wasan ficliga ku khaasa ismi sidee ugu imaanayaaba wuxuu ugu imaanayaa ficligii in magac laga dhigto musamaa bihi ficliga facalo oo ceenta ay tadciifsan tahay waa wasan ismiga ficliga ku khaasa ulaai majhuula duriba iyo qutila iyo waxa la midkaa ah, waa wasan ficliga ku khaasa hamsatulwasli wasanka wataa ficliguu khaas ku yahay inalaqa iyo istakhraje iyo wixii la mida owsaanta haddaad ruux magac uga dhigta ka warran nin baanabaad intalaqa u bixisay maa laa yansarif buu noqonaya sarfigana waxaa ka mancinaya calamnimada iyo wasanulficliga wada socda wasanka uu ku yimidna waa wasan khaasun bilficli qaabku ugu yimidna waa inuu musamaa bihi noqday wasanka labaadee wasanulficliga ismiga la mancinayo sarfiga ka mancinaya calamnimada la mancinayo wasan mushtarak ayuu ku yimid ismiga iyo ficliga wasan ay wada leeyihiin ayuu ismigii ku yimid isla markaana xuruufu anaytu buu awalka ku wataa sida axmed iyo narjis iyo taqlab iyo wixii la mid ah baa laa yansarifu noqonaya kadaaka kaa ayuu la mid yahay duu wasnin wasan mid u saaxiiba ah. wasanka oo yakhusu khasisaya alficla ficli khasisaya ow haalibin ama ficli ku haalibah ka axmedin wayaclaa wey kadaaka duu wasni iyo khus kadaaka waa khabar muqadama duu wasninna waa mubtada muahara yakhusu ficligaa mudaaric faacilkiisa oo damiir mustatira alficlana mafcuulkii uu yahay jumladu waa nacti waxayna nacti ka tahay wasninta mudaafu ilayhiga jumladu marka fii maxali jarin bay taalla waljumlatu min alficli walfaacil walmafcuul bihi fii maxali jarin nactun liwasnin aw haalibin aw xarfu cadfin haalibin macduufun calaa jumlati yakhus yaqusu jumladeeda ayuu ku cadfan yahay marka jarka sidaa ayaa looga raaciyey kadaaka kaa ayuu la mid yahay duu wasnin calam wasan u saaxiiba wasanka oo yakhusu khasisaya alficla ficliga khasisaya ow haalibin ama ficliku haaliba ka axmadin wayaclaa ow aalib yakhusu lficla la garay ow haalibintii ayuu miaaliyey haalib wasan mushtarig uu ku yimid xuruufu anaytuna wuu wataa ficliguu haalib ku yahay sida axmed iyo yaclaa iyo wixii la mida ah wamaa yasiiru calaaman min di alif ziidad liilxaqin falaysa yansarif wamaa calamka yasiiru ahaanaya cala wamaa shayga yasiiru noqonaya calaman calam noqonaya mindi calamka oo min di alifin alif mid u saaxiibi xaggii ka ahaaday alifta oo ziidad la ziyaadiya liilxaaqin falaysa ma aha yansarif cilada shale lixaad ee calamka sarfiga la mancini waa ciladuu ziyaadiyey musanifke ilaa ciladii lix laga dhigi lahaa ayuu toddoba ka dhigay uu soo wadaayo waa cadli cadligii taqdiiriga ahaa iyo calamka la mancinaya ayuu soo wadaa cilladii lixaad ayayna ahaan jirtay cillo toddobaaduu ku siyaadiyoo booska lixaad geliyey cilladaasina waa ismigii calamka ahaa ayaa wuxuu wataa alifulilxaaq maqsuuro ah weliba alifulilxaaq waxaa la yidhaahdaa kelima ayaa waxaa la doonayaa sarfiga waa ku soo marray kelima ayaa waxaa la doonayaa kelimo ka xuruuf badan in la gaarsiiyo kelimadani ilaa xuruufu ziyaadada waa annagii soo sheegnay laba arrimood mid unbaa loo ziyaadinayay lialabi اlmacnaa u lililxaq soo maahin xarafkan marka la siyaadinayo wasanka macno inuu ku ziyaadiyaa la doonayaa sida istakhraja oo kale kharajoo ulaai ah yaad hamse ku dartay akhraja ficligii hamsadii mucadday ka dhigi mafcuul bay gaarsiini kii faacilka ahaa ayaa mafcuul isu bedeli waayahay istakraja dalab buu tusinaya la soo bixitaan in la dalbayuu tusini hamsada iyo siinta iyo ta'da macnaha tusini sidaa lialabi اlmacnaa in loo ziyaadiyo xarafka iyo ma ahay in loo ziyaadiyo xarafkan xaraf kale ee ficligan ficli kale in la gaarsiiye keli ayaa la doonayaa ficligan waxaa la doonayaa ficla ka xuruuf badan in lala ekaysiiyo si ficligaa ka xuruuf badan sidiisa loo tasriifiyo oo masderkii ficligaa uu lahaa iyo ismigiisii faacil iyo ismigii mafcuul iyo qaabkii ficligaa loo tasriifinayey ayaa la doonayaa in loo tasriifiyo ziyaadada labadaa ayay u qaybsamaysa ziyaadada lililxaaqi loo ziyaadiyaa samaac weeye qiyaas maaha dhammaanteed waa wada samaac inta la maqle unbaa lagu gaabsanaya tajalbaba tashawitana tajawraba waxyaabihii soo maraynay dhammaan waxaa loo siyaadinaya samacna way ahayd lililxaq ayaa loo ziyaadinayey oo kelimadan kelima ka xuruuf badan in la gaarsiiyaa la doonayay haddaba ficli ismi ulaai ahaa ayaa gadaal waxaad kaga dartay alif reeban aliftan reebanna dan kale uma aadan keenine waxaad waxaa doonayay eh, eh, ismigani ulaai buu ahaayo rubaaci inaad ka dhigto oo ismi rubaaci inaad gaarsiisaa dooni aliftan aad ku dartay ayaadana rubaaci kaga dhigtay ood ku gaarsiisay aliftana reerkay u dambayso alifta alifulilxaaq ayaa loo yaqaanaa kelimadan kelimo kale ay gaarsiisay calamnimo haddii ay la kulanto alifulilxaaq iyo calamnimo isu yimid ismigii maa laa yansarif ayay ka dhigayaan miaal calqun oo nabaat loo yaqaano ayaad alif reeban gadaal kaga dartay calqaabuu noqday calqaagii baad ruux magac oga dhigtay ama geed baad magac oga dhigtay calam ayaad ka dhigtay calqama laa yansarif ayuu noqon sarfiga waxaa ka mancinaya alifulilxaaqan gelimada aada gadaal kaga dartay iyo calamnimo labadaas ayaa wada mancini intaasu u jeeda wamaa shayga yasiiru ahaanaya calaman calam ahaanayo calamka oo min dii alifin alif mid u saaxiibee xaggii ka ahaaday alifka oo ziidad la ziyaadiyey liilxaaqin kelimo kale in la gaarsiiyo darteeda loo ziyaadiyey falaysa ma aha calamkaa yansarifu mid sarfoomaya ma aha waalcalam mamnac sarfahu in cudila ka fucali tawkiidi ow ka fuucala waalcadlu watacriifu maanica saxan idaa bihi tacyiinu qasda yuctabar waalcalama waqsid uqasad alcalama calam uqasad imnaca manci sarfahu sarfigii manci in cudila waa haddii meel laga keenay lasoo cadliyo ka fucali tawkiidi ow ka fucala weeye walcadlu iyo watacriifu labadaasoo wada socdaana maanica maanicaa saxaray ka manciyeen sarfiga idaa waqtigii ayayna ka manciyeen yuctabaru saxara la tixgeliyo yuctabaru la tixgeliyo adtacyiinu tacyiin ayaa la tixgeliye bihi saxaraa lagu tixgeliyey qasdan xaal uu yahay mid gaar ahaaneed mid loola jeedo yacni wuxuu leeyahay cillada toddobaad ee calam sarfiga la mancini waa cadli cadliga calamka ku suganna waxaa la yidhaahdaa waa cadli taqdiiri ah laba qayb buuna ku yimaadaa calaa wasni fucaloo laba u qaybsami doonta iyo ee saxara iyo amsi amsi musanifku ka tagoo la israaciyo labadaa qayb ayuu u qaybsamaa calaa wasni fucalu marka uu ku imaanayo labuu u qaybsamayaayo min alfaadi towkiid inuu ka mid yahay oo tawkiidka markii aan soo marayni waxaan soo meerray wa bacda kullin ajmacuu biajmaca jamca ajmaciina uma jumaca somaahin jumacadaasi malayansarif bay ahayd sarfiga waxaa ka mancinayay calamnimaa ku sugan oo calamnimadaasi maxay tahay calamljinsi wey shumuul iyo cumuum ayaa waxay u tahay calamuljinsi qolana waxay leeyihiin maya idaafa mudaafu ilayhi baa u qadaran oo mudaafu ilayhi mar haddii laga xadfay isbigiina macrifo yahay calabni muu shabbahayaa weliba ibnu caqiilka waddadaasuu marinaya calabni mushabihi buu leeyahay waa adigu calabnimo ha noqoto ama calabnimo shibhigeed ha noqdee macrifonimaa ku sugan waxaa wehlinayaa jumacu jamca ah ayaa laga soo cadliyey oo insha allahu tacaala marka aan gaanno kayfiyatu taniyati almaqsuuri wاlmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan ayaan arki doonnaaye wamaa ka saxraa'a biwaawin hunniya wanaxwu cilbaa'in kisaa'in waxaya biwaawin ow hamsin ayuu keeni doonaa alifu ta'niid mamduudaa ismigay u dambayso marka la jamcinayo ama la taniyaynayo alifu tanii hamsada dambaa waaw loo bedelaa hamsada dambe inta waaw loo bedelaa alifta iyo ta'dii lagu daba dejini oo saxraa'a soo maahayn a'daa dambe waaw u bedel alifta iyo ta'diina ku daba deji saxraawaat ayaa lagu lagu jamcina taniyadana waa la mide haddaba jamcaa alifu ta'niid baa u dambaysay alifu ta'niidkaa wow in loo bedelay aheedoo jamcawaat la yidhaahdo meeshii jamcawaat lagu keeni lahaa ayaa waa laga cadliyo waxaa loo cadliyey jumacu in lagu jamciyo haddaba jumacudani cadli baa ku sugan oo faclawaat ayaa laga soo cadliyey oo jamcawaata waayahay calabnimona waa ku sugan tahay waxaa kaloo fucal ku yimaada aclaamta calaa wasni fucal ku timid oo dhan iyaguna cadli baa ku sugan sida cumar iyo zufar iyo jusham iyo zuxal iyo waxyaabahaasi kaa qeyb weeyaanoo calaa wasni fucal bay ku wada yimaadeen labadaa qaar calaa wasni fucal aan ku imaanin saxaro weeyaanoo asaxaru buu ahaa asalkiisi ashii ayaa laga cadliyey baa ayuu noqday baa la yansarif weeye bishardi maalin gaar ahaaneed aroorteeda waa in loola jeedo saxaradeeda waa in loola jeedo oo calamnimo iyo waxaa ka wada mancinayaa cadliyoo asaxar laga soo cadliyey intaa ayuu ujeeda walcalama waqsid qasad nin yahowni alcalama calam u uqasadoo imnac manci sarfahu calamka sarfintii manci in cudilaa haddii lasoo cadliyo ka fucali tawkiiddii towkiidka fucaladiisii weeye jumacu buu u jeedaa ow ka fucala fucal oo nin magiciisa cumar oo kale ah waalcadlu iyo watacriifu cadli iyo macrifanimo wada socdaa maanicaa saxray manciyeen oo sarfiga u diideen idaa wakhtigii bayna u diideen yuctabaru la eegayo altacyiinu tacyiin marka lagu eegayo bihi saxaraha oo maalin gaar ahaaneed loo jeedo qasdan maqsuudan xalu yahay mid loola qasdayo wabni cala alkasri facaali caalaman mu'anata wahuwa nadiiru jushama cinda tamiimin wasrifan maa nukira min kulli ma tacriifu fiihi ahara wabni binee calalkasri kasra ku binee facaali wasanka calaman xaalu calam yahay calamka oo mu'anaan mu'anaa wa huwa facaali nadiiru jushama ayuu la mid yahay cinda tamiimihim tamiim agtii ayuu kula mid yahay wasrifan sarfi maa wixii nukira la nakireeyo min kulli maa shay xaggii xaal uu ka ahaaday atacriifu ahara fiihi uu saameeyey labadan bayd laba mas'aluu kaga hadlayaa musanifka mas'alada hore waxaa weeye calam calaa wasni facaali ku yimid calam calaa wasni facaali ku yimid mu'anasna u sugan sida xadaami iyo qadaami iyo raqaashi iyo wabaari iyo aclaamtii aan soo marayni xijaaziyiin niman la yidhaahda kasray ku binaynayaan wabni cala kasri facaali calaman mu'anasa weeye xijaaziyiin kasray ku binaynayaan mucrab ma ahee waa mabni maa laa yansarif warkii ma jiro ilaa ismiga maa laa yansarifnima lagu sheegayaa waa inuu mucrabnimo soo galaa marka hore calamka calaa wasni facaali ku yimid dhammaanti waa wada mabni kasraana lagu binayn waa yahay tamiimiyiin niman la yidhaahdo ayaa mucrabka dhigayaa laftooda isma waafaqsan oo annagii kusoo marray qadriga bilowgiisa oo qolo waxay leeyihiin muطlaqan mucrab weeye qolona waxay leeyihiin ra inaan loo dambaysiininaa sharti wabaari oo kale waa inuusan ahayn waa kuwii kala qaybinaya adigu musanifku iska duuduubay wuxuu yidhi niman tamiimiyiin la yidhaahdaa mucrab ma layansarif ayay ku wadaanoo calabnimo iyo ta'niis macnawi ayaa sarfiga ka wada mancini sidaa ayay ujeedaan ee tamiimiyey intaa haddii uu sheegay wuxuu raaciyey cillooyinkii sarfiga mancinaya dhammaan wuu soo dhammeeyey khalaas cillooyinkaa sarfiga mancinaya labay u qiybsamayeen qaar ee halhal ayay cillada sarfiga mancintii ugu fillayd alifutaaniid iyo siiqatu muntahal jumuuc bay ahaayeene qaarna labalaba inay isu kaashadaan ayaa laasim ahayd labada cilee iskaashanayee sarfiga wada mancinayo ayaa laba u qaybsamayee qaar sifannimo iyo cillo kaloo loo keenaa sarfiga mancinaya qaarna calamnimo iyo cillo kaloo loo keenaa sarfiga mancinaya wax alla wixii calamnimo sarfiga mancintiisa uu ka qayb qaadanayay ismigii maa la yansarif u noqday calamnimo iyo cillo kaloo la isu keenay ismigii maa layansarif u noqday calamnima haddii la waayo nakiro u noqdo munsarif buu noqonay intaasuu u jeedaa yacnii ismi kastoo macrifanima maa layansarifnimada ay u keentay macrifanimadii haddii la waayo ismigii nakiro u noqdo ma munsarif ayuu noqonaya maa layansarifnimadii uu ka bixi wabni bine cala kasra ku binee facaali wasanka calaman xaaluu calam yahay calamka oo mu'anaan mu'anaa wa huwa facaali nadiiru jushama juushama ayuu juusham wuxuu wadaa cumar yacnii cadli iyo waxaa ku sugan calamnimuu ku wadaa oo facaalidaasi tamiimiyiin maa laa yansarif marka ay ku wadaan calamnimo iyo cadli baa ku wada suganoo xaadimatin iyo qaaimatin iyaa laga soo cadliye ayay leeyihiin waana waana calam wa huwa facaali nadiiru juushama juushamo oo nin magicii ah cumar oo kale ah ayuu la mid yahay cinda tamiimiin tamiimi agti ayuu kula mid yahay wasrifan sarfi maa ismigii nukira la nakireeyo min kulli maa shay ismi dhammaantii xaggii xaal uu ka ahaaday atacriifu macrifanima ahara tacriif uu wax taray fiihi ismigaa dhexdii wax ka taray wamaa yakuunu minhu manquusan fa fii icraabihi nahja jawaari yaktafi wamaa waxa yakuunu ahaanayo minhu malayansarif xaal uu ka mid yahay manquusan manquus noqonayo fayaktafi wuxuu raaci nahja jawaarin jawaarin waddadeeda ayuu raaci fii icraabihi icraabkiisa dhexdii ayuu ku raacay halkana mas'ale fudud ayuu sheegayaayo ismi maa laa yansarif noqday maa laa yansarif hadduu manquus yahay ya buu ku jiran yahay ismiga waa maa laa yansarif ya buuna ku jiran yahay he calaa ariiqati jawaarin qaadsii wadaa ctilaalin minhu kaljawaari rafcan wajarin ajrihi kasaari somaana soo marin oo ismiga ya-da inta la xadfo tanwiinu sarfigiina la xadfo ayaa tanwiin ya-da ciwadka ee aakhirka laga saaraya soo ma ahayn ismi kastoo maa laa yansarif islamarkaana manquusa sidaa ula dhaqmo oo ya-dii xadaf tanwiinu sarfigiina xadaf tanwiin ciwad ee saar miiaal qaadin ayaad islaan u bixisay naag ayaa magac waxaad oga dhigtay qaadin he qaadin maa laa yansarif buu noqonayaa calamnimo iyo ta'niif macnawi ayaa sarfiga ka wada mancini mar haddii calamnimo ee tanii sarfi tanii macnawiya sarfiga ay ka wada mancinayaan asalkii qaadi buu ahaa iyo ya-da xadaf markaa xadafto tanwiin ya ciwadka ee aakhirka saar qaadin tanwiinkaasi tanwiinulciwad weeyaane tanwiinu sarfi ma aha tanwiinu tamkiin ma aha wamaa ismiga yakuunu ahaanayo minhu maa la yansarif xaal uu ka mid yahay manquusan manquus noqonayo fayaqtafii wuu raaci nahja jawaarin jawaarin wadadeeda ayuu raaci fii icraabihi icraabkiisa dhexdii ayuu ku raaci walidiraarin aw tanaasubin surift dulmanci walmasruufu qad laa yansarif wa waa la sarfiyey dulmanci diidada kii u saaxiibka ahaa waa la sarfiyey lidiraarin daruuro darteeda ayaa loo sarfiyey ow tanaasubin ama munaasabad darteeda walmasruufu kii la sarfinayeyna qad laa yansarifu inuusan sarfoomin ayaa suurowdaa halkanna wuxuu ka hadlayaa ismi maa la yansarif ahaayoo cillooyinkii sarfiga mancinayay ay ku dhammaystiran tahay haddii ay ahaan lahayd cilladii keligeed sarfiga mancinaysa iyo haddii ay ahaan lahaayeen cillooyinkii iskaashanayay dhammaan loo haya maa la yansarifa daruuratunadmi dartii in loo sarfiyaa waa dhici karta waxaa kaloo dhici karaa munaasabad darteed in loo sarfiyana way dhici karta naafic ayaa wuxuu aqriyey salaasilan wa aglaalan wa saciiran salaasila siiqatu muntaha ljumuuc weeye maca daalika wuu sarfiyey qawaariiran qawaariiran min fida wuu sarfiyey waana siiqatu muntaha aljumuuc waa yahay ee daruuratu nadmi in loo sarfiyaana way dhici karta beydkii imruulqays aan ku soo mari jira waa fara badan yahay daruuratu nadmiga aad buu ugu fara badan yahay imruulqays beydkiisi muxuu ahaa unayzatin wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunayzatin faqaalat laka alweylaatu inaka murjili wayowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin cunaysuu tasriifiyey waana maa laa yansarif waayo calamnimo iyo ta'niid ayaa ku wada sugan daruuratu nadmi dartii ayuu u sarfiyey tawasar khaliilii hal taraa min dacaa'inin sawaalika naqban bayna xasbay shacab cabid ee tabasar khaliilii hal taraa min dacaa'inin ayuu sarfiyey dacaa'inna waa siiqatu muntaaljumuuca mafaacilaah sidaa darteed loo sarfiyaa suuda daruuratu nadmi iyo munaasaba ismi munsarif oo cilooyinkii sarfiga ka mancinayaba aan waxba laga haynin maa la yansarif in laga dhigaa daruuro darteed ba bannaan tahay daruuratu nadmi hadduu kugu khasbo ismi munsarif oon cilooyin sarfi ka manciya aan loo haynin maa la yansarif in looga dhigaa daruuratu nadmi ma dhici karto bacdi naxwiyin waa diidan yihiin qaarna waa ogol yihiin qaarka ogol ayuu musanifka raacay wuxuu la leeyahy way dhici kartaa ismi munsarif ee maa la yansarif in laga dhigo walmasruufu qad laa yansarif wamiman waladuu caamiru du tawli wadu cardi ayaa baytushaacira wa minman qolo ayuu ka mid yahay waladuu ay dhaleen qoladani dadka ay dhaleen waxaa ka mid ah caamiru caamirkii du tawli dhirirka iyo wadulcardi ballarkaba u saaxiibka ah wa miman waladuu aamiru caamiru ayuu maalaayar sarif ka dhigay uma uusan tanwiininin cilooyinkii sarfiga mancinayana carabnimo keli ayaa laga haya carabnimo keligeedna sarfiga mancintii kuwa filla daruuratu nadmi ayuu maamala sarf wasurifa waa la sarfiyey dulmanci diidada kii u saaxiibka ahaa ayaa la sarfiyey lidiraarin daruuro darteeda ayaa loo sarfiyey aw tanaasubin ama munaasabad darteeda ayaa loo sarfiyey waalmasruufu kii la sarfinayeyna qad laa yansarifu inuusan sarfoomin ayaa suurowdaa daruuro darteeda wallahu aclam w allahu wslam